alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waayo darsigeennu u dambeeyey waxa uu ku saabsanaa shubhada labaad shubhada labaad muxurkeedu muxuu ahaa aye nacam xasru shirki fi cibaadati اlasnaami faqad waayo waxay yidhaahdeen haulaai alaayaatu naزlat fi man yacbud اlasnaama fakayfa tajcaluuna الصaalixiina mila اlasnaami am kayfa tajcaluuna alambiyaa asnaama marka waxay doonayaan inay yidhaahdaan in cibaadaadka qaarkood sida baryadii iyo gowricii iyo nadarkii waxaa la midkaa loo sameeyo ambiyada iyo saalixiinta iyo la mid maaha in loo sameeyo asnaamta ayaadkan shirkiga ka hadlayaan waxay kusoo degeen kuwii asnaamta caabudayay jawaabteeda aye shirikiintu may lahayn saxiix yani laa nusalim ana almushrikiina kanuu yacbuduuna asnaama faqad bal qur-aanku wuxuu sheegay inay ka mid ahaayeen man yadcu اlmalaa'ika waman yadcu alambiyaa الصaalixiin waman yadcu اlashjaara wاlaxjaar aye jawaabta koowaad laba aye صaxiix ida salamnaa lakum anahu ma cabaduu ilaa asnaama haddaanu ka soo qaadno inuu hadalkiina sax yahay oo asnaam mooyaane wax kale aanay caabudin asnaamta iskeedu may caabudahayn waxay asnaamtu magacuyaal ahayd saalixiin malaa'iga ama ambiyaa ama awliyaa taana غayru waaxid baa tasriixiyey saraazi iyo ibn اljawzi iyo yaعni waa qadiya mutawatira can ahli اlcilm gaar ahaan mufasiriinta in cibaadatu almushrikiina lilasnaam aanay ahayn cibaada lidaatiha waxyaaba tusinaya waxaa ka mid ah inay bedbedeli jireen hadday iskeedu caabudayaan may bedeleen marka waxay culimadu tasriixiyeen asnaamtani in qof caaqili aanu odhan ahayn dhagax iyo geed unbay iska caabudayeen waxay u caabudayeen ay ahayd inay magacyaal u ahaayeen cid kale si ay ugu xusuustaan ama qowmu nuuxba daag iyagaba waay kuwa maan joogaan waa saasoo kale hunduuska hindiyey ka buuxa ee asnaamta haysta intaasoo sanan buu sitaa waxaanu aaminsan yahay in waxa weeyaan magacuyaal ay u yihiin arwaax iyo malaa'ig iyo wax kale ayb jawaab kale ayaa sheegi kara haye صaxiix shirkigu waa jamcu غayr اllahi maca allah fima laa yajuusu ila lilah waa in allah iyo cid kale laga dhaxaysiiyo wax ilaahay mooyaane cid kale aan u banaanayn ama ilaahay cid aan ahayn ahaynba la siiyo shirkigana nusuustu may kala reebreebin oo nusuustu uma eegin cidda ilaahay lala shuraakaysiinayo bal mar hadday shuraakaysiiniba dhacdo waa shirki cidda lala shuraakaysiiye cidday doonaysaba ha noqotay wacbud llah walaa tushriku bihi shay-an shay-an waa nakiratun fi siyaaqi nahy marka waxay faa'ideyneysaa cumuum ayib darsigana maanta wuxuu ka bilaabmayaa shubhada saddexaad shubhada saddexaad madmuunkeedii waxay koobsanaysa iyo nuxurkeedu waxa weeye ana tawajuha bilcibaadati ligayr اllah ana tawajuha bilcibaadati ligayr اllah طalba lishafaacati laysa bishirkin in shay markaa shareecada marka la eego cibaado ah ilaahay cid aan ahayn loo sameeyaa haddii ujeeddada kalifaysa ay tahay in shaf inuu shafeeco qaado un in la doonayo ama la doonayo inuu ilaahay subxaana watacaala u dhaweeyo ciddan cibaadada u sameyneysa shirki maaha waxay arrintu shirki noqonaysaa un bay leeyihiin marka la aamino isaga laftiisu anahu yamliku nafca wadur inuu waxtarna hayo waxyeelana difaaci karo oo isaga laftiisa laga doono laakiin haddii la aaminsan yahay annaaficu الdaar alkhaaliqu اlmalik اlmudabir الraasiq inuu allah subxaana wa tacaala yahay markan iyaga la baryayo ama loo gowracayo ama loo nadrayana ujeedada taa loo sameynaya ay tahay inuu ilaahay wax kuu weydiiyo kaaga shafeeco qaado ama inuu ilaahay subxaana watacaala kuu dhaweeyo taasi shirki ma ah marka waxay leean mushrikuun kanuu yuriiduuna min macbuudaatihim jalba nafci wa dafca dur mushrikiintii hore waxaanay caabudayeen bay ka doonayeen inay laftooda uxu taraan bimacnaa waxay ictiqaadsaneen in iyagu nafciyo duriba hayaan wa naxnu nactaqidu ana allaha huwa naaficu addaar lakiin anagu saa ma aaminsanin ka waxtarka iyo xiiladaba haya allah inuu yahay baanu aaminsanay ambiyada iyo saalixiinta iyo markaan u qasdiyeynana kuma dhisna taas inaanu ictiqaadsannahay annahum yamlikuuna anafca wadur waxay ku dhisan tahay annana natlubu minhum ashafaacata ila allah wa an yuqaribuuna ila allah waxay ku dhisantahay inaanu ka doonayno inay ilaahay nooga shafeeco qaadaan iyo inay ilaahay subxaana watacaala noo dhoweeyaan wuxuu ihi musanifku fain qaala hadduu idhahdo ka mushrigaah alkufaaru gaaladu yuriiduuna waxay ka doonayaan minhu macbuudaadkooda ayay wax ka doonayaan yuriiduuna waxay doonayaan oo nafciyo waxtar ay ka doonayaan ama waxyeeleynu ka difaaco minhu macbuudaadkooda wa ana aniguna ashhadu waxaan qirayaa ana allaha ilaahay huwa ilaahay annaaficu inuu yahay ka waxtaroo dhan haya ee bixiya addaaru inuu yahay ilaahay ka dhibka keena ee isagu qadaree caalamkan maamulaya almudabiru inuu yahay ka shu-uuntii arrimaha khalqiga maamula ee ku tasarufa laa uriidu dooni maayo yanaa nafcan waxtar aw dafca durin ama dhib difaacista ilaa minhu ilahay mooyaane cid kale ka dooni maayo wasaalixuuna kuwan saalixiintii aan baryayo ama aan u gowracayo ama u nadrayo laysa lahum uma sugna min alamri arrinka khalqiga xaggiisa ugama sugno shay un shayna oo tadbiirkiiyo maamulka khalqiga waxba kuma laha walaakin e hase yeeshee aqsiduhum waan u qasdiyayaa yanaa atawajahu ilayhim biاdducaa wadabxi wanaxwi dalik arju xaalo aan rajaynayo min allahi ilahi aan ka rajaynayo shafaacatahu shafaacaday ii shafeeco qaadayaan inuu aqbalo ou ka shafaaco aqbalo faljawaabu waxa weeye in la idhaahdo ina haadaa kan aada ku jawaabteen ama aada ku hadasheen qowlulkufaar mushrikiintii hore qowlkoodii weeye sawaan bisawa xaalo uu yahay yanaa mid lamida ah. qowlkooda wax alaale wuxuu kaga duwan yahay aana jirin yanaa qowlkan aada leedihiin annagu waxaanu u baryaynaa ama ugu gowracaynaa ama ugu dawaafaynaa ama arrimaha kale ee weyneyntooda iyo ugu dhowaanshohooda aan uga jeedno aanu u samayneynaa si ay ilaahay noogu dhoweeyaan ay nooga shafeeco qaadaan ee maaha inay iyaga laftoodu waxtar iyo waxyeelahayaan qowlkaas waa qowlkii mushrikiinta laftiisii wey iyaguba intaasunbay lahayn oo marka may lahayn iyagaana abuuray iyagaa nale iyagaa na maamula iyagaa wax arsaaqa iyagaa wax nooleeya iyagaa wax dila may lahayn iyagaa waxtar iyo wax yeelo iyo taahiirka iyo saameynta caalamkan la madax bannaan ama ilaahay subxaana wa tacaala qudradiisa taahiir iyo saameyn kuleh may lahayn bal waxay aaminsanayn inay yihiin makhluuqaad ilaahay uu leeyahay oo ilaahay uu abuuray bal waxay aaminsaneen wax ilaahay uu doono mooyaane wax kale inaanu dhacayn xataa shirkigoodii bay tilmaameen inuu ilaahay doonistiisa ku dhacay low shaa allahu ma ashraknaa soo may lahay yaani wuxuu ilaahay doono mooyaane wax kale caalamka inaanu ka dhacayn bay qirsanaayeen xataa shirkigoodu waxa ay lahaayeen bimashiiati illaahi buu ku dhacay waa run oo illaahi buu ku dhacay laakiin intaa loo daliishaday inuu sax yahay unbaa baila waqra calayhi waxaad ku dul akridaa isaga qowlahu tacala hadalka ilaahay uu yihi isagoo mushrikiintii ka hadlaya aladiina اtakaduu min dunihi awliyaa ma nacbudhm ila liyuqaribuna ilى اllahi zulfa ma nacbudhum bay odhanay qaa'iliina xaalo ay leeyihiin ma nacbudhum caabudi mayno ilaa liyuqaribuuna inay noo dhoweeyaan mooyaane ilى اllahi ilah xaggiisa zulfa ay qurbatan dhoweyn wqowlahu tacaala ku dul akri ilahay uhi wayaquuluuna waxay odhanayaan marka la haha maxaad u caabudaysaan miyay idin abuureen miyay idin leeyihin miyay idin arsaaqaan macaalamkay maamulaan maya haddaa maxaad u caabudaysaan waxay odhanayan ha ulaai kuwani shufacaauna kuwi inoo shafeeco qaada weye inoo shafeeco qaadiya weye cind allahi ilahay agtiisa yani waxaan u caabudeynaa un lialabi shafaaca si ay ilahay agtiisa nooga shafeeco qaadaan ayaanu cibaadada iyaga usii marsiinaynaa marka shubhadan jawaabteedu waxay kusoo urureysaa in la yidhaahdo ana الsabab alati dakaraha almushrikuuna almutaakhiruun huwa الsabab aladi dakarahu lmushrikuuna alawalun waxa ay mushrikiintan dambe ku sababeeyeen shirkigan ay sameynayaan waa wixii mushrikiintii hore shirkigooda ay ku sababeeyeen laftiisa oo hadday kuwani leeyihiin waxaan u barya ugu gowracaynaan ugu nadrayna anu cibaadaadka ugu samaynaynaa awliyada iyo saalixiinta si ay ilaahay noogu dhoweeyaan kuwaasina sida ilaahay uu ka sheegay intaasun bay lahaayeen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa hadday kuwani leeyihin waxaanu u baryaynaa iyaga annagoo addoommo dembiilayaala baanu nahaye si ay ilaahay erge nooga noqdaan waxaan u weyneynayno aanu gawrac ugu weyneyneyno iyo nadar iyo wixii midana waa taas kuwa horena waxay lahaayeenuun haulaai shufacaauna cind allah inay shirkigooda ku sababeeyeen alabu lqurba iyo alabu shafaacana lam yamnac min alxukmi calayhim bishirk wamaa yataratabu caleyhi min alaxkaam may diidin in lagu xukumo shirki o la dhaha mushrikiin baa tihin iyo wixii axkaam shirkiga ka dhalanayay oo ay ka mid tahay dee istixlaalu dimaa'ihim wa amwaalihim wa acraadihim oo ilaahay subxaana watacaala warka haulaa shufcauna cinda allahi waa ku beeniyey qul atunabiuna allaha bima laa yaclamu fi samaawaati walaa fi lard ina mushrikiinna waa sheegay wuxu uhi subxaana watacaala cama yushrikuun aayadda hore lafteedana akhirkeeda ilahay subxana watacala inay kufaar yihiin ayuu ilaahay subxana watacaala ku xukumay beenaalayaalla ay yihiin waxaanay caabudayeen caabudista bailka shirkiga inaanay sabab u noqon ahayn inay ilaahay u dhoweyso in allaha laa yahdi man huwa kaadibun kafaar buuhi ilaahay subxana wa tacaala arrinka labaadna waxa weeye arrinkan ay leeyihiin mushrikiintii hore waxay aaminsanaayeen inay waxaanay caabudayaan nafciga hayaan duriga iyo dhibkana difaaci karaan bimacnaa yastaqiluuna bitaأhiir aw lahum taأhiir fi qudrat الlah inay taأhiirka iyo tadbiirka la gaar yihiin bay aaminsanaayeen ama ilaahay awoodiisa inay taأhiir iyo saameyn ku leeyihiin bay aaminsanaayeen hada غayr musalamin waa qodobka labaade taasina maaha mid musalama aynu ka ogolaanayno bal waxaynu leenahay in almushrikiina alawaliin lam yactaqiduu fi aalihatihim alistiqlaala bاtadbiiri wالtaأhiir mushrikiintii hore macbuudaadkooda kamay aaminsanayn inay la gaar yihiin maamulka caalamkan nafciga iyo duriga taأhiirka iyo saameynta taana waxaa u daliilo qur'aanka oo haddii la weydiiyo yaa idin abuuray allah yaa samooyinka iyo dhulalka abuuray allah yaa idin arsaaqa allah yaa caalamkan maamula wama yudabiru lmr allah ayay ku jawaabayeen man yuxyi yumiit yaa wax dilo wax nooleeya allah sidaasay ku jawaabayaan taasina waxay beeninaysaa warkan ay leeyihin alkufaar yuriiduuna minhu iyaga laftooday wax ka doonayeen la iyaga laftooda wax kamay doonahayne waxaanay sameynayeen waxay u sameynayeen si ay ilaahay ugu dhoweeyaan ilahayna uga shafeeco qaadaan qur-aankaana taa tasriix u maa nacbudum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa istinagani dee xasri buu faa'iideynaya wax kale sabab kale oo aan u caabudeynaa ma jirto oon ka ahayn inay ilaahay noo dhaweeyaan oo ilaahay nooga shafeeco qaadaan sabab kale oo dhanba iyagaaba anfiyo meesha ka saaray walaa shaka inay ilaahyadooda iyo macbuudaadkooda ay jeclaayeen oo dee waxay aaminsaneen ilaahay u dhaweynayaan ay uga shafeeco qaadayaan haddii ay ka aaminsan yihiin inay rabbiye yihiin oo iyagu ay wax abuureen oo caalamkan ay maamulaan wax arsaaqaan ay wax nooleeyaan ay wax dilaan oo iyagu awood ay u leeyihiin waxtar oo dhan iyo waxyeelo dhan inay difaacaan oo sheegi lahayn marnaba ma dhicin inuu ilaahay ka sheegay oraah ay leeyihiin ilaahyada iyadu waa khaaliqiin ama waa maalikiin ama waa mudabiriin ama yamlikuuna nafca wadur haddii ay yidhaahdeen oo ay jirtana ilahay waa ka sheegi laha sida wararkan kaleba ilahay subxana watacaala uu uga sheegay walow kaanuu yactaqiduun ana aalihatahum tastaqilu bالnafci wالdur aw tushaariku llaha fi dalika ladakaruuhu madxan liaalihatihim hadday ictiqaadsan yihiin ilaahiyadoodu inay waxtar iyo waxyeelo la madax bannaan yihiin iyo maamulka caalamkan ilaahyadooda iyagoo ku ammaanayay sheegi lahayd sababtay u caabudeenna kumay ururiyeen inay doonayaan inay ilaahay u dhoweeyaan un waxay odhan laha waa rabbiyadayadii iyagaana abuuray iyagaana le iyagaana maamula iyagaana arsaaqa iyagaana nooleeyey iyagaana dilay odhan lahayn soo ma maxaa u diiday taa ina idhahdaa dee may aaminsanayn wey marka jawaabta labaad waa in la ha ana almushrikiina alawaliin lam yactaqiduu fi aalihatihim alistiqlaala bاtadbiiri wالtaأhiir waayo masaladaasina waa inugu soo noq noqon doonta arrinka saddexaad waxa weeye ana التawajuha ilى gayr اllahi bاlcibaada maca cadam اctiqaadi اlistiqlaali bالtaأhiir laa tubriu min الshirk cibaado in ilaahay cid aan hayn loo sameeyo cibaadadaasi oo ka maran in ciddaa rabbinimo loo aaminsan yahay ama khasaaistii rabbi inuu wax ka leeyay in la aaminsan yahay sida inuu la madax bannaan yahay nafci iyo dur waxtar iyo waxyeelo taasi qofka shirki ka beri yeeli mayso sida aanay kuwaa horeba shirki uga beri yeelin oo cibaadaadki inay ilaahay cid aan hayn u sameeyeen kaducaa'i waاdabxi waاnadri waاطawaafi wagayri dalika ama ilaahayo cid kale ay ku shuraakaysiiyeen baa keentay sida qur-aanku caddeeyu ku celceliyey in lagu xukumay inay mushrikiin yihiin axkaamna arrinta noocaasiya laga ratibo masaladaasina qaacidada dambena insha allahu tacala way noogu iman doontaa waana masaladeena waana mas'alada asalka u ah khilaafka ummadan qeybteeda dambe ka dhex dhacay ee ku saabsan shirkiga qowlka uu leeyahay kan mushrigaahi wa ana ashhadu ana allah huwa naaficu dar almudabir laa uriidu ila minhu ilahay mooyan cid kale waxba ka dooni maayo wالصaalixuuna laysa lahu min alamri shay walakin aqsidum arju min allahi shafaacatahum qowlka noocaasi ahi horta waxba ka tari maayo oo mar haddaad cibaado ilaahay cid aan ahayn u samayso qasdigaagu wuxuu doonayaba ha noqda arrintaas waa shirki waayo shirkiga fi lcibaadaba xaqiiqadiisu ay saatay jaclu lcibaadati ligayr illah an tajcala lilahi nida fi lcibaada ayaa shirki ah waa ta labaade arrinka noocaasi waaqica qubuuriyiinta iyo mushrikiinta mutaahiriinta ma waafaqsana hadalkana wa ana ashhadu ana allah huwa naaficu daar almudabir laa uriidu ila minhu wasaalixuuna laysa lahu min alamri shay haddaad doonaysa inaad ogaatana kitaabka shacaraani ee awliyada iyo uu kaga hadlayo iyo kitaabka jaamicu karaamaat alawliya laydhaa iyo iyo kutubta kale ee la midka a ah, bal adiguba akri waxaad arkaysaa iyaga oo shuyuukhdooda markay ammaanayaan leh sheekh hebel waxaa la siiyey kun baa la siiyey kun kun buu ilaahay farta ka saaray soo ilaahay sifadiisa ma aha inamaa amru idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun kunti kuntii buu ilaahay sheekh hebel intuu ilahay agtiisa darajo ka gaadhay buu ilaahay siiyey ruuxa doonaysa kundhe ha ahaadee sariix taraajimta culimadooday ku qorayaan waxay tasriixinaya anahum yamlikuuna nafca wadur bal khasaa'isu sifaat rubiya sia alcilmu bilgeyb oo kale geybka inay og yihiin iyo masalat lixyaa walimaata ayay u nisbeynayaan insha allahu tacaala amhiliya tusaalayaalla waynu ka bixin doonaa qaala raximah llah waclam ogow ana hadihi shubaha in shubahooyinkan athalaatha ee saddexdaai hiya iyadu akbaru maa cindahum shubahaad waxay haystaan ta ugu waaweyn inay tahay ta ugu sii waaweyn inay tahay markaa wuxuu tilmaamay shubahaadka quburiyiinta iyo mushrikiintu saddexdan inaanay ku koobnayn laakiin saddexdan waxay la gaari inay yihiin akbaru shubahaat alati cindahum shubahaadka ay haystaan kuwa ugu waaweyn weeyi sababtuna waxay tahay لأنa hadihi الشhubهa الثaلاaث hiya أصlu شhubahaatihim شhubahaadkoodoo dhan iyada asl u ah wamaa cadaaha mutafaricu canha shubahaad kale ka soo harhayna saddexdan ayunbu farac kayi markaa saddexdan xoog saar fahan oo suurayso jawaabtoodana garo si fiican u baro adilada markaa shubahaadkan burineysa ee min alqur'aani waالsuna wa min waaqici اlcarabi wa taariikhihimna si fiican u xifdi saddexdan haddii aad ka jabiso waxa kalena way la jabayaan waayo saddexdan waa asalkii inta kale ay ku dul dhisnayd weyi waayo shubahada afraad madmuunkeedu waxa weeye adducaau laysa bicibaada baryadu cibaado maba ahaba baryadu cibaado maaha marka markan anagu baryayna bay leeyihiin awliyada iyo saalixiinta kuwa axyaa iyo kuwa amwaata wa waxay ilaahay unu awoodiyo wax kaleba aanu weydiisanayno caabudis aanu caabudayna maaha marka adducaau laysa bicibaadatin yani altijaa ila saalixiin laysa bicibaada saalixiinta in lagu irkado loo ciirsado oo gaaraan marka xaaladuhu adkaadaan iyaga la baryo oo wax la weydiistaa cibaado la caabuday ma aha wuxuu ihi fain qaala hadduu idhaa mushriku ana anigu laa acbudu ma caabudo ila allah ilaahay mooyaane wa hada aliltijaau ciirsigan iyo irkashadan ila saalixiin aan ku irkanayo dadka saalixiinta ah bimacanaa aan iyaga cuskanaya ee aan baryayaan wax weydiisanaya iyo wa ducaahum beryada aan baryayaaba laysa bicibaadati cibaado maaha buu leeyahay shubhadan waa shubaha ugu daran ee ay deliishadeen nimankan ama ay shubhaysteen nimankan qubuuriyiintaa iyo kuwan shirkiga sameynaya laakiin waxaa jirta shubaho shubhadan kasii asalsan farac shubhadani ay ka tahay way aada u fiicneyd musanifku raxima tacaala inuu keeno shubhadaas waxa weeye maa hiya alcibaada maxaa cibaada horta ogow ana almuslimiina mutafiquuna calaa anahu laa yastaxiqu alcibaadata ila allah muslimiinta oo dhami waxay isku waafaqsan yihiin cibaado ilahay mooyaane cid kale inaanay xaq lahayn qof tawxiidsanaya oo le ilaahay cid aan ahayn baa la caabudi karaa ma arkaysa waad la yaabtay markaas xataa kuwa xabaalaha caabudaya iyo dadka dhintay waxay nagu waafaqsan yihiin annahu laa yastaxiqu alcibaadata ila allah cibaado ilaahay mooyaane cid kale inaan xaqu lahayn marka su-aal baa imana soma hadda maxaa laysku isku khilaafsan yahy hadii intaa la isku waafaqsan yihi waxaa masaladaasi sheegay sheekh cabdiraxmaan ibn yaxya almucalim raximah llah kitaab cadiima buu leeyahy oo masalada cibaadada u ka qoray insha allahu tacala kitaabka markaynu dhamaynana munaasib bay idintahay kitaabka inaad akhrisataan isagoo markaa laba mujaladood oo aada u fiicanna waa la daabacay uu taxqiijiyey sheekh doctor cuhmaan somali waa kitaab cadiim weeye kitaabkaas kitaab cibaadada laga qoro oo ka wanaagsan kolley anigu garan markuu masaladaa sheego inay dadkan shahaadanaya islaamka ku abtirsanaya ay isku waafaqsan yihiin ilaahay mooyaane cid kale inaanay cibaado xaq u lahayn cibaadatu gayr illaahina ay shirki tahay ilahay cidaana in la caabudaa inay shirki tahay ayaa wuxuu odhanayaa iyadoo intaa laysku waafaqsan yahay haddana in laysku khilaafo fi mas'alati ashirk maxaa shirki iyo maxaan shirki ahayn in laysku khilaafo waxa keenay maahiyat اlcibaada laysku khilaafsanyay maxaa cibaado ah marka nin waliba waxaan cibaadadan uu leeyahay ilaahay un baa xaq leh ilahay cidaan haddii loo sameeyana waa shirki waa inta uu isagu cibaado ku qeexay mushrikiintan mutaahiriinta ee le ilaahay un baa cibaado xaq u ule ilahay cidaana haddii la caabudona waa shirki maxay haddaba cibaado ku qeexeen cibaadada majaalkeeda iyo mawduuceeday tadyiiqiyeen in kooban oo caqiide un ah oon aqwaal lahayn oon afcaal lahayn ayay cibaadadii ku koobeen oo waxay yidhaahdeen cibaado waxaa la yidhaahdaa altawajuhu biاطaacati maca اctiqaadi الrububiyati aw bacdi khasaa'isiha fi lmutawajah ilayh hadda masaladan aad bay muhim u tahay ee la socda waana masalo weliba cusuurtan iyo maalmahan dambe la ihaariyo rag baa aada ugu dooda waxa weeyaan mucaasiriinah oo dib usoo nooleeyey waxay idhi cibaada horta waa atawajuh biaaca shay aaca in loola jihaysto cid maca اctiqaadi الrububiyati aw bacdi khasaa'isihaa fi lmutawajahi ilayh iyadoo taacada cid loo samaynayo ay la socoto in la aaminsay ciddaas inay rabbi tahay ama sifaadkii rabbi inay wax ka leeday marka inta hore oo atawajuhu biaaca inay cibaado tahay intaa ishkaal kama taagna laakiin qaydka ay raaciyeen oo ah maca ictiqaadi rububiyati aw bacdi khasaaisiha fi lmutawajahi ilayhi qaydkaa weeyaan ka muranka uu ka taagan yahay waay oo markaasun baaba cibaado arrintu ay noqonaysaaba iyagu leeyihin marka ciddaa shayga daacada a ah loo sameeyey ee loola jihaystay la aaminsan yahay inuu rabbi ama la aaminsan yahay sifaadkii rabbi inuu wax ka leeyahay haddii baryo ama gawrac ama nadar ama istigaatho ama isticaano iyo wixii la midka ahaa ilaahay loo sameeyo iyadoo la ictiqaadsanyaya inuu ilaahay rabbi yahay waa cibaado ilaahay loo sameeyey ilaahay cid aan ahayn haddii loo sameeyo iyadoo la ictiqaadsan yahay ciddaas inay rabbi tahay ama صifaadkii rabi khasaaistii rububiyadeina wax ka leedahay waa cibaado ilaahay cidaan ahayn loo sameeyo waa shirki bay ku leeyihin laakiin arrimaha haddii loo sameeyo cidaan laga aaminsanayn inuu rabbi yahay ama صifaadkii rabbi inuu wax ka leeyahay shirki maha oo cid baad u gowracee tacdiiman wa taqaruban ilayh adoo ku weyneynaya gowracaan oo ugu dhowaanaya ma shirkiba mise shirki ma waxaa la eegayaa bay leeyihin ciddan miyaad inuu rabbihi ama sifaadkii rabbi khasaaistii rabbi wax ka leey miyaad aaminsantah jawaabtu haa noqoto gawracaagaasi waa shirki hadday jawaabtu maya noqotona gawracaagu shirki maaha cid baad bariday jin baad bariday insi baad weydiis ah, bariday mid nool mid dhintay baad bariday mid maqan mid joogaad bariday caafimaad baad weydiisatay caruur baad weydiisatay cuud baad weydiisatay wax allaalo wixii maankaa kusoo dhacay baad weydiisatay haddaad aaminto ciddaasi inay rabbi tahay ama khasaaistii rabbi ay wax ka leeduunbay baryadaasi shirki noqonaysa markaa qowlka iyo ficilku sidiisa shirki uma aha ee wuxuu shirki noqonayaa uun haddii ictiqaadka noocaasi la socdo may la socotaan ya ictiqaadu rububiyati aw bacdi khasaa'isihaa fii gayri اllaahi ayuunbaa qowlka iyo ficilku uu shirki ku noqonaya hadduu ictiqaadkaa ka maran yahay noocu doonayaba ha noqdo shirki maaha soo warcad ma waxaanay leeyihiin mushrikiintii hore waxay mushrikiin ku noqdeen maaha inay ilaahay cid ahayn caabudeen oo qura oo hadday ilaahay cid ahayn un caabudi lahaayeen iyagoon aaminsanin ciddaas inay rabbi tahay ama sifaatkii iyo khasaaistii rabbi inay wax ka leedahay caabudistoodaas shirki may noqoteen markay le ma nacbudum ilaa liyuqaribuuna ila llahi zulfa waa beentooda hadday taasi ka dhab ahaan lahayd oo ilaahay uun inuu rabbigood yahay sifaadkii rabbina keliduu la aaminsanaan lahaayeen iyagoo cibaadadiina asnaamtaa u wadaa mushrikiin may noqdeen ma la socotaan warkaas waxay markaa mushrikiin ku noqdeen aqwaashooda iyo afcaashooda cibaadaadka inuu ictiqaad raacay ay waxa ay caabudayeen rabbi inuu yahay ictiqaadeen ama khasaaistii rabbi inuu wax ka leeyay inay aamineen haddii ictiqaadka aqwaashooda iyo afcaashooda ay ka madhnaan lahaydna shirki may noqoteen inamaa saaruu mushrikiin bicibaadatihm ligayr اllah muctaqidiina fiiha fiihi rububiya aw bacda khasaais rububiya warkaasi madiine cadi waaya waaya haddaba xukunku muxuu noqonayaa haddii shaygii cibaadada ahaa loo sameeyo ilaahay cid aan ahayn iyadoo laga maran yahay ictiqaad rububiyati aw khasaa kasa aw ictiqaad bacdi khasaais rububiyati fiihi iyadoo arrintaa laga maran yahay waa waxaan ku hadlay dee horta waa dad mutaahiriine la soco dad dambe wey culimadii hore waxaa aaminsanaay oo ku hadli jiray ma jiraan halkaa markay maraysa waa iskhilaafeen oo laba isugu khilaafeen qolo waxay yidhaahdeen shaygaa daahirkiisu uu cibaadada yahay laakiin ictiqaadka noocaasa ka marani waa jaa-is waa bannaanyi oo waa kuu bannaan tahay inaad dadka dhintay tidhaahdo carruuri siiya oo tidhaha war caafimaad isiyo cudurkayga dulqaada otana war faqiir baanahay faqiirnimada iga saaro hani iga dhiga macanaa xoolo isiiya si muuqato xoolo ay kuu siin karaana aanay jirin waa jaa-is bay waa banaanta daxlaan baa wasaawistiisa waxaa ku taqriiriyey waxuu durar saniya ku magacaabay fi raddi cala alwahaabiya saasuu taqriirinaya waxaabuu leeyahayba mar haddaad aaminsantay inuu ilaahay kelidii rabbi yahay muwaxid baa tahay ciddaa doonaysa bari mid nool iyo mid dhinta waxaad doonaysana weydiiso kuwo kaloo badan oo ka dambeeyey oo ka dabagalay waa jiraan alcaamili mid la oo isaguna shiiciya oo mas'aladaa isaguna wax ka qoray baa jira oo isna saa u dhigay masaladaa quburinimada shiicada iyo quburiintaa suufiyadah waa isku waafaqsan yihin iskuma khilaafsan addajawi baa lamida markaynu maraynay baabu tafsiir الtawxiid shahaadati an laa ilaha ilا اllah ayaynu sheegnay waxaa lamida saas oo kale alqudaaci mid la yihaahdo aad bay u badan yihiin kuwa kutubta ka qoray mawduuca laftiisa waana sababtay u diidaan in la ihahdo tawxiidku wuxuu uqeybsamaa ilaa tawxiid ilahi birububiyatihi wa tawxiidi biuluhiyatihi wa tawxiidi biasmaai sifaati rububiya uluhiya waa isku mid bay leeyihiin qofku mar hadduu ilaahay kelidii uu rabbi u ictiqaadsan yahay wixii kale uu sameynayaba ha sameeye waa muwaxid oo ilaahay inuu kelidii yahayna dee waa ictiqaadsan yahy waana sugan ila shirkigu waa kuwan ictiqaadka ku xidhaya saasoo kale tawxiidkiina marka in la kala qaado rububiyadii uluhiya sababta udiidaya waa taas haddii la kala qaado waxay noqonaysaa laa qofka isagoo ilaahay rabbi u aaminsan ayaa hadduu cibaado ilaahay cid aan hayn u sameeyo uu mushrik noqonaya markaa tay ka cararayaane taqsiimka ay u diidaya waata noocaas ee la soco wayastamituuna caleyhi ay ku dul baktiyayaan si arrintaa difaaca ugaga jiraan waaye waxaa nimankaasi ay ku hadleen oo ah cibaada inay tahay in cid la adeeco iyadoo la aaminsanya ciddaasi inay rabbi tahay ama khasaaistii rabbi ay wax ka leedahay oo intaasun inay cibaado tahay oo haddii ilaahay cid aan ahayn markaa la adeeco iyadoo saa laga aaminsan inu shirki noqonayso mar hadduu ictiqaadkaasi meesha ka maqan yahayna qowlku noocu doonaya ha noqdo ficilku noocu doonaya ha noqdo inaanu shirki noqon ahayn waa arrin baaila wey dala calى buطlaaniha lugaة اlcarab wاlqur'an wالsunaة waijmac اlmuslimiin arrinta koowaad waan dul marayee tusinaysa xasru shirki fi اctiqaadi الrububiyati aw bacdi صifaatiha fi gayr الlah inuu baطil yahay daliilka koowaad tusinaya waxa weeye iطiraatu ahli اlcilmi bitacriif اlcibaada bاtadaluli wاlkhuduuci lugata kutubta luqada oo dhan u noqo qadiimkeeda iyo xadiidkeeda iyo kutubu tafaasiir markay cibaado qeexayaan soo cibaado iskumaynaan qabsan uma ledin cibaadadu waa طaaco uu la socdo اعtiqaad rububiya aw اعtiqaadu bacdi khasaais soo sidaa ma leydin ereyga cibaadada soo maaha erey carabiya soo maaha qur'aankuna soo luqat lcarab kumuu imaniyo xadiidka nebiguba oo asalku ma aha kelmaddu macnihii luqada carbeed ay ku leedahay inay leedahay markay qur-aanka ku jirto saasoo kale marka xadiidka daliil markaa wax ku ziyaadinaya ama wax ka nuqsaaminaya haddaan la helin soo asalku sidaa maha ya dee carabi maxay u taqaanay cibaado ictiqaad rububiya bay carabi cibaado utaqaanay abadan ahlu luga aqwaashoodu waxay ku tawaaturtay oo kutubu luqa oo dhan ku qoran cibaadadu inay tahay altadalul walkhuduuc mar haddii cid laysu duleeyo oo loo khuduuco luqatan waa cibaado walow ictiqaadiyaanu la socon tadalulka iyo khuduucu dee waa camal weeyaan waa camal qalbi lakin ictiqaad qalbi maaha horena masalada waynu usoo naqilnay markaynu ka hadlaynay waxa weeyaan eh, macna laa ilaha ila اllah kutubu luqa oo dhan eeg kutubu tafsiir oo dhan doonaysid ba soo saar quraafkii markuu kula dooda ay kitaab inoo soo qaad ku dheh kutubtii luqadee hore ah saxaaxa soo qaad jawhari lisaan lcarabka soo qaad ah, waxaad soo qaadaa waxa weeyaan eh, kitaabkii kale isaguna uu qoray eh, ibnu faris mucjam almaqayis luga dhammaan kutub luqa oo dhan soo qaad kadoonid soo qaad alcibaada eeg tacriifkeedu waa maxay waxaa kalood soo qaadaa kutub gariib alxadiid waxaa kalood soo qaadaa kutub gariib alqur'aan sida mufradaadka asfahani oo kale dhammaan cibaado saasay ku qeexayaan sharcanna marka cibaado la qeexayo intaasun baa lagu qeexay inay tay cibaadadu atadalul wاlkhuduuc laakiin waxaa lagu daray uun in arrintaa gaayadeeda laga gaadho oo kutubu tafsiir markaad eegto cibaadada markay qeexayaan waa gaayatu tadaluli wاlkhuduuc o marka intaa gaayay macnihii luqawigaa ay ku ziyaadiyeen wa kulu tadalul wa kulu khuduuc sharcan tadalulku iyo khuduucu wuxuu sharcan cibaado noqonayaa ida kaana fii gaayati intii muctaadka ahayd markuu dhaafo oo gaayada iyo kamaalka taasaa looga jeeda oo hilaatat usuulka iyo kitaabu tawxiidka markaynu sharaxayna maslada waanu sheegay loogama jeedo inuu gaadho meel aan meel ka sarraysaani jirin waxaa looga jeedaa intii muctaadka ahayd tadalulku iyo khuduucu markuu dhaafo markaasuu noqonayaa cibaado sharcan waxaa iطaradat kutub الluga wakutub الtafsir wakutub الxadiiث wagayriha calى tarki taxdiid الcibaadaةi wa tacriifiha bima dakaruu oo mid sheegay oo yihi cibaadadu waa aaaca atawajuh bالطaaca maca اctiqaadi الrububiyati aw bacdi khasaa'isiha fi lmutawajah ilayhi ma jiro saa ku qeexa kuwan dee mutaakhiriinta ee waxaa ku hadlay mooyaane waay jawaabta labaad waxay ta in la ihahdo أن hada مkhاalف لma jaء في النصuص min أن المشhrikiin الأwliin kanuu mqiriina برububiyaة الlah qeexistaad cibaadada saa ku qeexdeen waxay khilaafsan tahay waxa qur'aanka iyo sunahaba in badan kusoo arooray waa mushrikiintii hore inay qirsanaayen inuu ilahay kelidii rabbii mushrikiintii nebi maxamed uu la dagaalamay inay qirsanaan inuu ilahay kelidii rabbiye oo khasaais rububiya ilaahay subxana watacaala ay u sugayeen macbuudaadkoodana ay ka anfinayeen oo qur-aanka kuso arortay iyagoo macbuudaadkooda ka anfinaya wixii ay ka anfinaya waynagii sheegnay oo inuu ilaahay wuxuu doonaa un caalamkan uu ka dhacayo ilahay keliduu rabbiyahay bay qirsanay walow shaa allahu ma ashrakna macbuudaadkoodu inay makhluuqaad mamluuka lilaahi yihiin oo aanay rabbiye ahayn bay aaminsanaayeen khasaais rububiyana aanay ilaahay la wadaagin oo labeyka laa shariika laka ilaa shariika huwa lak malakta wamaa malak waxay mushrikiin ku noqdeenna qur'aanku kumuu tacliilin la soco marnaba kumuu sababayn anahum ictaqaduu rububiyata aw bacda khasaaisaa fi gayr illah ad waa kan kitaabki musxafku waa kana kasoo saar halka lagu sheegay waxay mushrikiin ku noqdeen inay tahay inay ilaahay cid aan ahayn ka aamineen inuu rabbi yahay ama khasaaistii rabbi inuu leeyahay taasi shirki maaha miya te mee shirki way tay taasi lakin waa shirkun fi rububiya qur-aanku shirkigooda wuxuu ku tacliiliye ku sababeeyey waa maxay wa anahum cabaduu gayr allah waa in cibaadaadkii daahirka ahaa ee muuqday ilaahay cid aana inay u sameeyeen iyagaana afkooda ka lahaa maa nacbudhum ila liyuqaribuuna ilahi zulfa may odhan maa nactaqidu fihim rubiya aw bacda khasaaisiha ila liyuqaribuuna ila llahi zulfa ila layashfacuuna may lahayn maa nacbuduhum cibaadadana maxay uga jeedeen maxay cibaadayaga u yaqaaneen horta wixii luqadooda ay cibaado ugu yaqaaneen ma natadalalu lahum walaa nakdacu lahum gaayat alkhuduuc laa nadcuuhum walaa nadbaxu lahum walaa natuufu lahum ila liyuqaribuuna ila اllahi zulfa waana masale inala socota taas aad baani masaladaasi qur'aanka ugu soo noqnoqotay qubuuriyiinta mushrikiinta mutaahiriintana mas'aladaasi way ka wareerisay jawaabna waa u waayeen waxa kaloo raacoon idiin sheegay waana waanaan ku celcelinayaa masalada mushrikiintii nebigu la dagaalamay marka aalibkooda la eego si guudna loo eego inay ilaahay rabbinimadiisa qirsanaayeen waxay caabudayeenna ay rabbinimo ka anfinayeen iyo khasaaista rabbi inaan maxamed ibnu cabdilwahaab ahayn qofka bilaabay baan idin sheegay jamiicu culamaai lmadaahib ay sidaa yidhaahdeen culumada funuunta kutubu luqi xataa saasi ku taallaa markay qeexayaan waxa weeyaan cibaadada waxay ku taallaa kutub tafsiir waxay ku taallaa kutub waxa weeyaan shuruux اxadiiث maaha mas'alo alimaam xamed cabdiwaab raxima الlahu tacala uu la soo dariyey waay laakiin mushrikiintan mutaakiriintahi waxay ka dhigaan mas'alo ay la soo dariyeen qolada iyagu ay wahaabiyada ku sheegaan oo ragga aan idiin sheega oo dhan ee le cibaadadu waa tawajuh biطaacati maca اctiqaadi الrububiyati aw bacdi khasaa'isiha fi lmutawajah ilayh masalada way soo qaadayaan waxay leeyiin waa bidca ay la yimaadeen wahaabiyadu in la idhaha mushrikiintii horaa qirsanaa ilaahay rabbinimadiisa inaanay taasi bidca ay la yimaadeen aan aanay ahayna xudsanaya qur-aanka iyo sunnaha iyo aqwaasha culimada waay arrinka saddexaad ilahay wuxuu kitaabkiisa ku sheegay ana almushrikiina xasaruu lbaacitha lahum cala shirk alaba alqurbati washafaaca inay mushrikiintu ku koobeen sababta shirkiga ku kaliftay in ay doonayeen shafaaco iyo alla u dhoweyn marnaba qur-aanka laguma sheegin inay shirkigoodii ku sababeeyeen waxaanay caabudayaan inay rabbiye ka aaminsanayen ama sifaatu rabbi inay ka aaminsanaayeen inaanay sifaatu rabbi ka aaminsamayn ka aaminsanayn culimabada baad sareysa xanafigii saaxib adur اlmukhtaar ibnu caabidiin wuxuu le mushrikiintii hore lam yakunuu yactiqiduuna الrububiyata fi asnaamihim saasuu tasriixinaya waayo de wase qur-aanku tusiyey ma nacbudhm ila liyuqaribuuna ilى اllahi zulfa haulaai shufacaauna cinda allah halkee lagu sheegay anahum kanuu yactiqiduuna الrububiyata aw bacda khasaaisiha fi macbuudaatihim halkee lagu sheegay bal arrinka afraad luqa alcarabiya waxay tusisay alrab walilaahu inay kala macno yihiin kutub luqa adigu u noqo marka ilaah ay qeexayaan maxay ku qeexayaan ilaah macbuud kala caabudo ayay carabi ilaah u taqaan marka jacala alaalihata ilaahan waaxida ma waxay u jeedaan ma rabbiyadii kuwii wax abuurayey ee wax arsaaqayay ee wax lahaa ee wax maamulayay ba mid qura kusoo horreyay saasay ujeedaan abadan maxay ujeedaan jacala macbudaat macbudan waaxidan waayo ta iyagiiyo nebigu isku haysteen taasay ahayd ta kale iyagaaba qirsanaaba san qur-aanku tasriixinayo arabbuna ma macnaha laftiisaa loo sheegaa fii lugat alcarab may markaynu maraynay halaaثat اlusuul alrabu waxaynu soo naqilnay dhowr ilaa saddexiyo toban macne oo luqada carabeed uu ku leeyahy ahlucilmiga qaarkood way kala duwayaan alrabu iyo alilaah oo laba aan macno wadaagin bay ka dhigayaan ahlucilmiga qaar alrabu bay ka dhigayaan acam min alilaah oo ilaah alrab muraadif lama aha oo taa waa qirsan yihin laakiin macaanidiisu ka mid yahay bay odhanayaan waa min jumlat اlmacaani waay qur-aankuna waa tusiyey alrabu iyo alilaahu inay kala macno yihiin qul acuudu birabbi الnaas bal adigu akri qul acuudu birabbi الnaas maliki الnaas ilahi الnaas haddii ilaah iyo arabi ay isku mid yihiin maxaa keenay birabi nnaas haddana ilahi nnaas soo noqon maysa un birabi nnaas in mar kale lagu soo celiyey hadduu ilaah bimacna rabbi uu yahay wax macno ay ku kala duweynaani jirin maxaa mar labaad loo sheegay weliba kii hore loogu cadfo laa yumkin hada wax balaagadii qur'aanka bal balaagat lcarab xataa khilaafsan weeye waayo waxaa dhici karta inay yidhaahdaan alrabbi oo bimacnaa ilaaha qur-aanka iyo sunnaaba waa kusoo arooray waxaan leenahay taa ma diidanin horena waynu sheegnay oo labada kelmadood iyagoo kala macnaa waa dhacdaa in midkood macnaha kii kale loo isticmaalo oo qariinan ay tuso in kii kale macnihiisa loo jeedo taasina alrabbu iyo alilaah oo qura kuma koobna kelimaad badan baa sidaasa sida alislaam iyo aliimaan luqa ahaan waa kala macno sharci ahaanna waa kala macno alislaam iyo aliimaan laakiin waa dhacdaa in midkood ka kale macnihiis iyadoo loo jeeda in la isticmaalo oo qariin ay tusiso imika xadiidu jibriil haddaad eegto waxa weeyaan alislaam acmaasha daahirkaabaa lagu macneeyey aliimaanna ictiqaadaadka baatinka soo ma xadiidu wafdi cabdilqaysna dib u eeg iimaankii baa lagu macneeyey ayaa la isticmaalay iyadoo acmaashii daahirkahayd loo jeedo marka waa magacyaday culimadu yidhaahdaan ida jtamaca ftara ida ijtamaca iftaraqa waida iftaraqa ijtamaca yacanaa marka meel lagu wada sheego waa kala macno sida birabbi nnaas iyo ilaahi nnaas labadaa meel lagu wada sheegay soo ma haddii midkood meel lagu sheego waa dhici kartaa in kii kale macnihiisa loo isticmaalo alislaam la isticmaalo iyadoo ictiqaadaadkii loo jeedo ama aliimaan la isticmaalo iyadoo acmaashii daahirkayd loo jeedo alrabu in la isticmaalo iyadoo macbuud loo jeedo alilah in la isticmaalo iyadoo loo jeedo rabbi alkhaaliq asayid almurabi almuslix iyadoo loo jeedo marka taasi ishkaal weyna maaha waana shubahaadka deliishadeen bay kamid tahay arrinka shanaad wuxuu yahay qur-aanka ka heli mayse laa tajid fi qur'aan dacwat mushrikiin ilaa cadam ictiqaadi rubiya fi gayr lah hadday mushrikiintii nebi maxamed la dagaalamay aaminsanaayeen macbuudaadkoodu inay rabbi yihiin ama khasaaistii rabbi inay leeyihiin maxaa qur-aanka looga heli waayey iyadoo ilaahay subxaana watacaala uu ugu yeedhayo caqiidada ah inuu ilaahay kelidii rabbi yahay waxa qur-aanku ugu yeedhaya waa maxay wa dacwatum ilaa ifraad illahi bilcibaada ti ay aaminsanaayen waa lagu ilzaaminaya daliilun baa lagaga dhigaa fi qur'aan اkariim tii ay diidanaayeen unbu qur ugu yeedhaya waa in ilaahay cibaadada lagu gaar yeelo haddii markaa ilaahay cid aana in rabbi ay ka aaminsanaayeen ma khasaaista rabbi inuu leeyahay aaminsanaayeen dee waa loogu yeedhi lahaa waxaa loogu yeedhi lahaa ilaa ifraad illahi birubiya baa loogu yeedhi lahaa arrinka lixaad culimada qaar waxay ijmaac kusoo naqileen in cibaadada ilaahay cid aan ahayn in loo sameeyaa ay tahay gaalnimo ha la socoto ciddaa in rabbi loo aaminsan yahay ama yaanay la soconin weliba qolooyinka ay wahaabiyada u yaqaanaan maa cidda ijmaaca soo naqishay waa munadirkii madhabka ashcariyada waa raazi kitaabkiida tafsiirka mafaatixu lgeyb la ha ama tafsiir lkabiir wuxu uhi ajmaca kul اlanbiyaa waa ijmac lambiya buu soo naqliya ajmaca kul اlanbiya calayhim الsalaam calى ana cibaadaةa gayr اllahi kufru ambiyada oo dhan waxay isku waafaqeen in cibaadada ilahay cid aan ahayn loo sameeya ay kufri tahay sawaaء اctaqada fi dalika اlgayr kownahu ilaha lilcaalam ciddaa kaleu cibaadada u sameeyey qofkaasi ha ka aamino inuu caalamkan rabbi u yahay walilah bimacnaa rabbi bu halkan uga jeedaa aw ictaqada fiihi ama ha ka aamino ana cibaadatu tuqaribhu ilى اllahi tacaala sababtu u caabudayaa ha noqoto inuu rabbi u aaminsan yahay ama sababtu u caabudaya ha noqoto inaanu rabbi ka aaminsanayn laakiin uu caabudayo inuu ilaahay u dhoweeyo waa kufr lana alcibaadata waa nihaayat tacdiim cibaadadu waa weyneyn halka u sareysa wanihaayaة التacdiimi laa taliiqu ila bman yasduru canhu nihaayaة اlincaam weyneynta dhamayska tiranna yana uma banaano oo uma haboona ilaa mid u nicmeynta dhamayska tiran xaggiisa ay ka timi mooyaane nihaayaة اlincaami wاlkraam taas waa ijmac buu kusoo naqila hal huwa min alwahaabiya mujarad acmaashii daahirka ahayd cibaadaadka ahayd walow ictiqaadu rububiyati fi lmutawajih iley aanay la socone ayaa kufriya buuhi waana ijmac alambiya buuhi waxaa la mida alqaadi ciyaad kitaabkiisa ashifa waxaa ku qoran qofka hadduu ka soo fulo qowl ama ficil ay muslimiintu isku waafaqeen inuu shirki yahay kufri yahay sida inuu sanam u sujuudo ama inuu qoraxda u sujuudo ama inuu saliib usujuudo ama inuu dab u sujuudo waa kaafir qofkaasi haba yidhaahdo muslim baan ahay marka mujarad hadihi اlaqwaal wa hadihi اlacmaal ayuu kufri ka dhigay walow ictiqaadiyaanu la socon be so waadix ma iyagana waxaanay eh, cibaadada ku macnaynayaan marka la eego de waxay noqonaysaa ninkii sanam usujuuday iyo ninkii qoraxda usujuuday iyo ninkii saliib usujuuday iyo ninkii waxa weeyaan dab usujuuday inaynu weydiino aynu dhaahno miyaad aaminsan tahay in waxaan rabbi yahay hadduu dhaa maya maya ilahay un rabbi ah haddaa niyo maxaad ugu sujuudaysaa ni waan waxaan doonayaa inuu ii shafeeco qaado makhluuqa bilaa dembiga ah ama ilaahay inuu ii dhaweeyo mushrik maha bay ku leeyihin hada laazimu qawlihim bal waa sariixu qawlihim sanamka buudo la idhaha sooma taqaanin de caalamka ka jira hadda oo asnaam waaweyn baa la sameeya xataa afghanistan bay ku asalkooda ha ku yaalaan dad badan baa caabudo chiniiska in badanoo kamida iyo e, kuwan e, yaabaniyiinta jabaanka la idhahayo ummado badan baa caabuda buuda asalkiisuna nin buu ahaa qof baa yimi buuda ayuu ku hor sujuuday markaasuu beryey beryey buudow caruur isii buudow caafimaad isii buudow madaxweyne iga dhig buudow markuu wixiisaa dhammaystay ayuu ina soo eego uhi arhooy haygu khaldamina buuda inuu rabbi yahay ma khasaaistii rabbi la yahay aniguma aaminsanay calaa xaddi qawlihi mushrik noqonaya qof kasta oo muslim oo caadi xataa caamat lmuslimiin haddii la weydiiyo ninkaa sanamka buudo u sujuudaye baryaye ka warama kaas waa gaal ba odhanaya ma baa kaa ku jira awgii la gubo waa gaal soo ma iyaguna waxay ku leeyihin maya mar haddaanu rabbi ka ictiqaadsanayn ama sifaadkii rabbi inuu ley mar haddaanu ictiqaadsanayn shirki maha waxaasi waayo waxaanu sameeyey cibaado mabahaba waxaas wuxuu cibaado ku noqon laha inuu ictiqaad la socdo haddana si isagu inoo sheegay ictiqaadka lama socdo ayay ku leeyihin waayo qodobka toddobaad ilahi wuxuu kitaabkiisa ku sheegay ana bawaaciث الshirki laysat maxsuura fi اctiqaadi الrubiyati aw bacdi khasaaisiha fi اlmacbuud iyago waxay leeyihiin shirki gebigiisuba wuxuu ku urursan yahay marka la aamino cidda cibaadada ama daacada loo sameynaya inuu rabbi ama khasaaistii rabbi inu wax ka leeyay soo saama laha iyagu oo qowl kaste iyo ficil kaste oo aanu ictiqaadkaasi la socon shirki maaha bay leeyihin wuxuu shirki u noqon waaye lannu cibaado aanu ahayn wuxuu cibaado ku noqonayaa biqaydi ictiqaadi الrububiyati aw bacdi khasaaisiha fiih marka qaydkii baa ka maqan shardigii baa ka maqan uu cibaado ku noqona soo saynama laha haddaba qur-aanku wuxuu inoo sheegay waxyaabaha dadka shirkiga ku kalifa inaanu ictiqaad qura ahayn dadka waxaa shirkiga ku kalifaa caqiido waxaan uu caabudayo uu ka aaminsan yaho qura inaanu ahayn ee waxyaabaha shirkiga dadka ku kalifaa oo cibaado inay u sameeyaan cid aan ilaahayn ku kalifaa inay intaa ka caamsan yihiin ilahay kitaabkiisa wuxuu ku sheegay ana min dawaaciث الshirki inuu kamid yahy taqliid اlaaba qofkan wuxuu soo gaadhay aabihii oo sanamkan caabudayay isagoon waxooba ka aaminsanayn buu sanamkii isaguna cibaadaadka u samaynaya muwaafaqaة اlcaadaad qowmkiisii oo in la caabudaa qabrigan in lagu dawaafo oo la baryo oo ay dhaqan u tahay inbuu soo gaadhay isna waa ka dabagalay mujaamalaة اcashiira waa laga isagu maba aaminsanaba waxan iyo in la caabudaba laakiin wuxuu is leeyahay qaraabanimadii iyo tolnimadiiyabaa go-i doonta markaa si aanay u goyin adiguna iskala wad hawsha waxyaabaha ilahay baa kitaabkiisa kushay qowm ibraahim ilahay wuxuu yihi isagoo ka inama اtakadtu min duni اllahi awhaanan ilaahay sokadii waxaad samaysateen macbuudaad maxay u samaysteen ma inay ictiqaadsan yihin inay rabbi yihiin mawadata baynikum baynakum fi lxayaati dunya yacnaa kalgacaylka iyo jacaylka idin dhexeeyaa inta aada nooshihiin si usii jiro yanaa alxaamilu lakum calى itikaadi اlawhaani wa cibaadatiha waa maxay waa almuxaafadatu calى اlmawadda alati baynakum soo ma arkaysa ma fi ictiqaad dad baa asnaam u samaystay tolkooda iyo qoomkooda si aanay isu khilaafin xidhiirkii xidhiirhkii udhexeeyey aan u goyn aayaddaasa cadaysa kuwa markaa maxaa la odhanaya waxaa la odhanaya mar haddii ujeedada ku kaliftay ay ahaydun almuxaafada cala almawada walmaxaba alati baynahum wa bayna qowmihim shirki maha miyaa la odhanaya asnaamta ay caabudayan وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفyna عaليهi آباءنا marka la waxaan ilaahay soo dejiyey raaca uu kamid yahay ilahay cibaadada in loo gaar yeelo may may raaci mayna bay leeyihin maxaad raacaysaan aabbayaasha wixi aanu ka soo gaadhay bal waxay tasriixiyeen macbuudaadkoodu inaanay lahayn sifaatkii iyo khasaaistii rabbi ee sababtay u caabudayeen ay tahay uun inay aabbayaashoodu saa sameynaya ka soo gaadheen ilahi subxana wa tacala wuxuu yihi qowmu ibraahim qaala hal yasmacuunakum id tadcuun markanaad baryaysaan ma idin maqlayaan aw yanfacuunakum aw yaduruun wax maidin ma idin tari karaan haddaad caabudaan ma idin geysan karo haddaad caabustooda joojisaan maxay ku jawaabeen qaaluu bal wajadnaa aabaa'ana kadalika yafcaluun intaa midna ma jirto weyaan macnaheedu bashu waa lilidraab sida mufasiriintu leeyihin aayadda kutub tafsir o dhan ka eg yacnaa macnuu waa ma jirto na maqli maayaan markaan baryayno waxba nama tari karaan haddaanu caabudistooda dayno waxba nama yeeli karaan hadda maxaad u caawis aabbayaasha iyo caabudi un baanu soo gaadhnayo tii un baanu anaguna samaynayna ictiqaad rububiyati fiiha ay fi hadi asnaam waxaa ku kalifay maha caabudista waa taqliid laaba baa ku kalifay maca hada waxa lagu xukumay ina mushrikiin yihiin aayadda kale qaaluu wajadnaa aaba'ana laha caabidiin aabbayaasha iyo caabudaya un baanu soo gaadhnay anaguna caabudayna ina wajadnaa aaba'ana calaa umati wa ina calaa ahaari muhtaduun qodobka sideedaad culimadu culimada fiqiga madaahibta fiqiga afarta kitaabu ridda waxay ku sheegeen in qofkii muslim ahaa inuu gaal noqdo diintii uu ka baxo waxa keenaa uu qowl noqon karo ficil noqon karo ictiqaad noqon karo halka kuwani ay ku ururinayaan wixii lagu gaaloobaya ictiqaad qura alimaam nawwi raxima llahu tacala rawdatu aalibiinka kitaabu ridda wuxuu tasriixinayaa aqwaasha iyo afcaasha kufri tu afcaasha kufri tusinaysa aqwaasha kufri tusinaysa inay lamid tahay oo qofku uu ku ridoobayo inuu ictiqaad la socdana ma shardinayaan qodobka sagaalaad hadalkan waxaa ka laazimaya inaan qowl iyo ficil shirki aanu noqon oo shirkigu uu noqdo maxsuur fi lictiqaad oo diinta qowl shirkiya ama ficil shirkiya aanu aan lagaba helinba iyadoo culimadu ay ku ijmaaceen assujuud lisanam ama lisaliib inuu shirki yahay kufri mukhrija min lmillaana inuu yahay waana qowl waxyaabaha uu ka dhashay uu kamid yahay irjaagu laakiin e, murjicadu aan kuwan qubuuriyiinta aan ahayni ma odhanayaan dee shirki maaha waxani qodobka tobnaad ee ugu dambeeya soo may odrhan qowlka ama ficilku ama shayga aacada ilahay cid aan in loo samey wuxuu shirki noqonaya marka ictiqaad rubiya bacdi khasaaisihaa uu la socodso saamay odhan hal hum yaslamuuna min dalik iyagu taama ka bad qabaan daltoodaba u raacan ma aaminsanyin awliyadu qeybka inay og tahay uma tasriixinaya kutubtoodan ku taalla in kun la siiyey caalamkan in iyagu tadbiiriyaan oo ay ku tasarufaan insha allah dersiga berri ayaan tusaalayaal masalada ku saabsan sheegi doonaa oo markhaati u noqda hadalkaas wallahu subxana wa tacala aclam w sala allah ala nabiyina mxamedi wala alih waصxaabi ajmaciin